adrii ma ogi asamaa ma magacaabay bani anmaalin aw laa fiiri inta diqada ka jirto waxaas maxay dhibay annagana dhibtay ninkan saxaabiga markuu taabiciga warinay nebiga markuu yiriyey ana kaana fii gaswati bani anmaar ou cabdullaahi bnu suraaqa ka maqlay abi zubayr wuxuu ihi jaabir ma waxuu ii sheegay bani amaar maku daray mase maku darin xadiid ahaan marka loo fiiriyo macno kuma laha hadirta oo hadda waa haddii lagu daray haddii laga gooyo waxaa laga faa'iidaysanaya nebiga qiblada inuusan u dukanin un bay aheede qabiilka macnihiisa lagu duulay meesha hadda wacnaweynka ma laha laakiin maca daalika waxaa weeyaan diqa xadiidka sow ahaay in siduu yahay waxba aan lagu darin saasaa la raba ayib aw qaala wuxuu yihi sallaa fii safarin meeshii nabiga ana rasuul اllahi kaana fii gazwati bani anmar ana rasuula اllahi sallaa fii safarin meeshii gazwata bani anmar inuu geliyey fii safarin aan umalaynay saasuu yihi ayb wasana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama nabiga wuxuu jideeyey fii salaati اlacyaadi iyo wاlstisqaa'i sunata salawaat ciidyaasha la dukanayo nebiga wuxuu juday salawaadkii naqiini si loo duka jira in loo dukado oo faatixadiyaa la akrinaa suurad baa la akrinaa rukuuci baa lala imaanaa sujuudi waa kaas acyaadki saas waaye sunatan uu jideey oo ka sunati salawaat fii cadadi الrukuuci wالsujuud wasana rasuulu الlahi fi salaati اlistisqaa markii roob ilaahay laga dalbayane salaadii la dukanay salaawaadkii kale aandu ka jirno nabiga alayh الsalaatu wasalaam salawaadka haddi tan hore usoo sheegnay meelaha iska ilownay ka mid tahay marka dadka aimada ah iyo dadka khutabada ah haddii roob la-aan dadka ay qabato in masaajidkaan laga iclaaniyo la yihahdo war beri aan banaanka u baxno ee salaada salaatulistisqaa la yihahdo sidii ciiddi unbaa loo dukanaya aan u dukanno haddii hal mar masaajidka oo keli laga dabaqo masaajidaha dhan waa laga dabaqay haddaoo laga sameey maqribka haddii la aadaamo in yar baa la sugaa yani sunada nebiga alayh isalaatu wasalaam way waafaqsan tahay maalmihii hore oo la bilaabay dagaal aada u adag waxaan maxay yihiin salaad maqribka aan arki jirna hore la xire oo duhurkiiba dibaad udhigay maqribkan maxaa ka duwan salaadan dadka loo yeeray ninkii loo yeeray intu ka imaada in la sugaa la raba marka hadda dadka caadiyay ka dhigteen haddii salaadii maanta la aadaamo in yar la sugo dadka caadi bay ka dhigteen waxaan ku tusinaa dadka in wax la bari karo oo wixii loo jiiday khayrka in la bari karo ninkii sunadaas la dili soo nooleeyane waxa weeyaan sunno nebiga oo la dilna soo nooleeya ajirkeeda buu leeyahay wa ajru man camila biha ilaa yawmi alqiyaama marka nin kasta oo maqaam looga dayanaa joogo inuu isku xaawilo dadka inuu sunanta u nooleeyo saasaa fiican ayb wasana nebigu wuxuu jideeyey fii salaati اlkusuufi markay qoraxda madoobaato salaati اlkusuuf ina الshamsa wاlqamara laa yankhasifaani limowti axadi walaa lxayaatihim lxayaatihi faidaa ra'aytum fasaluu wadcu llah xataa yankashifa maa bikum uu nabiga alay sala slaam yidhi marka hadday aad aragtaan qoraxda ama bishoo madoobaata waxa waa indaar iyo digid annaga noola digayo marka salaadku carara buu nabiga alayh salaatu salaam ilaahay bari intuu idinka baxdo salaadaas waxaa loo dukanayaa sidii salawaadkii kale loo dukan lahay laakiin fazaada fiiha nebigu wuxuu ziyaadiyey rakcatan calaa rukuuci salawaat ragcabuu dheeraad ah markaad rukuucdid oo haddana soo kacdi faatixadaad bilaabay haddana waa rukuucay haddana waa soo kacay markaas kadib sujuuday marka hadda caalamkaas carabta badanaa waa laga dukada liannahu waktiga madowguu imaana waa la og yahay hadda dadkaan falakiyiinta iyo dhan waa la wada og yahay macnaheediina ma ah haddii la ogaaday cabsidii jiri lahayd ma jirtay aan iska dhaafna macnaheedii ma ah xataa saxaabadii iyo taabicidii waktigeedii rag badanaa waa la garan jiray markii falaga waxaan la ogaado laakiin ha la gartee wax celin karo arrintaas ismadoobeysay wax celin kara maa nagu jiro jawaabtii waa maya haddii sidii u madoobaatay noolawada madoobay wax naga hor imaan kara maa jirta maya marka wixii haddii la ogaaday in salaadii ilaahay uu noo jiday nabigiisa noogu jiday in laga taga ma ah marka beriyay madoobaana haddii lidahay in aan fiirino salawaadka aan dukanno kitaabihii ay ku caddahay fiqiga in la diyaariyo oo masaajidii lagu dukado way fiican tahay nabiga calayh salatu slam saasuu ahaan jiray ummaddii marka waxaa weeyaan awaamirta hadday qaato maalinka dambe waa la wada baranay fazaada fiiha nabiga rukuuci salaadii kusuuftay wuxuu ziyaadiyey rakcatan calaa rukuuci salawaat fajacala wuxuu yeelay fii kuli rakcatin rakcatayn macnaha fii kuli rakcatan rukuucayni saasaa lagala jeeda rakac kastaba laba rukuuc aa loo sameeyey intii kale salawaadkii ay kala mid tahay laakiin rukuucaas dheeraadkaa iyo qiraa'o dheeraad ah oo lala yimaado taasaa loo samaynaya markaasu wuxuu ihi qaala akbaranaa malikuna noo waramay can yaxya bni saciid can camra can caaishata can الnabi sal اllahu alيه wasalam nebiga hadalkii laga wariyey salaad kusuufka xadiidkeedii waa nebiga caaishaa ka warisay adiga raadso saas waa macnihi wa akbaranaa maliku can hishaam can abihi can caaishata can الnabiy aydan xadiidkii kusuuf ay ka warisay xadiid dheel waa musafki inuu xadiidkii sheego waa ku dheeraat oo saasaa loo dukaday intaasoo qiraa u akriyay nebiga markuu ka baxay khudbadaas u akriyay wixii waa dheertay wa qaala maliku can zayd bni aslam can caطaa bni yasaar can ibni cabaas can الnabiy malahu sidaasuu yihi marka intaa yara ku jira qaala wuxuu yihi faxukiya can caaishata waxaa laga sheegay iwa bni cabaas fi hadihi اaxaadiid salaatu nabiy nabiga salaadkiisa salaadiisa bilafdin mukhtalif mid kastaba nebiga salaadii kusuufka ninka qiraa'adii badan uu sheegay nin rukuuca wixii lagu akrinaya u sheegay nin laba rukuuc ou sheegay nin saddex rukuuc cali bni abi aalib xataa saddex rukuuc ou sheegay laakiin waa shaad baa la yidhi waijtamaca fii xadiidihimaa xadiidkooda waxay ku kulmeen maca dhammaan calaa annahu nebiga sallaa inuu dukaday salaata alkusuufi rakcatayni laba rakca fii kulli rakcatin rakcatayni rakco kastaba laba rukuuc inuu nebiga sameeyey ku ijmaaceen laakiin qiraa'adii iyo wixii la akriyey iyo si loo kala dheeray ninba qaar buu sheegay marka la isku soo araruuriya nebiga salaadiio si u dukado kumbuleeta a laga qaadan karaa marka hadda annaga fiqi kuma dhex jirna laakiin waxaa laga qaadanayaa salawaad badan oon qur'aanka ku jirin oo nebiga noo jiday oo nawaafisha la xugum wixii lagu samayn lahaa in lagu samaynaya taasaa loo jeeda wabillahi tacaala tawfiiq sala allahu wslam qaala almusanifu raximahu allahu tacaala fi salaati ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta eh, waataan xalay hore ugu soo jirnay musanifka nusuus badan yuu soo jamciyey nusuustii xagga uu ku soo jamciyey buu haddana wuxuu ugu hadlayaa qeyb oo tafsiil ahaan ah ama kala geegeyn ahaan buu ugu hadlayaa marka nusuustii hore usoo sheegay waxaa ka mid ah aayaddan uu ilaahay yidhi ina salaata salaadii oo ah shantii salaad oo dhan kaanat waxay ahayd salaadaas fii cilmi اllahi tacaala wa fi lwaqti alxaadiri ilaa an taquuma alqiyaama calى lmu'miniina waxay tahay kitaaban ay maktuubatan mid la farad yeelay mawquuta mawquutan ay mawquutatan lawaqtigii macnaha waxa weeyaan salaadii waa ilaahay baa nagu farad yeelay waxaa sii dheeraad ee farad yeel keligeed ma ahna farad waqtile waay marka fabayana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam can illahi ilaahay wuxuu ka caddeeyey tilka almawaaqiita miiqaadyaalkaas ama waqtiyaashaas salaada la dukanayo nabiga alayh salaatu salaam aa sheegay ilaahay wuxuu ihi kitaaban mawquutan la waqtiyeeyey marka waqtiyeyntii macnaheedi waxau waaye duhurkii wakti buu bilowdaa wakti buu ku egyahay casirkii wakti buu bilowdaa wakti buu ku egyahay maqribkii wakti buu bilowdaa wakti buu ku egyahay cishaa wakti buu bilowdaa wahaakada mawaaqiidaasa hadda lagala jeedaa wasalla salawaati marka waxaa la yidhaahdaa xikmada ilaahay iyo luطfiga addoomankiisa uu naxariisana waxaa ka mid eh salaadii markii la farad yeelay waktiga nagula farad yeel lagama dhigin lama dhihin markii ay waktiga zawaalka duhurka u bilowdo qoraxda dhinacan ay u bilaabanayso waxaa lagu siinayaa toddoba daqiiqo oo duhurka aada ku dukatid ah haddaad toddobadaas ku dukan wayso way kaa tagtay laguma dhihin lama dhihin markaan midda kale salawaad shan ahaa ladinku leeyahay maalintii iyo habeenkii waktiga aad rabtaan dukada nanama dhihin liannahu labadaas haddii mid la dhihi lahay culays baa nooga imaan lahay haddii lagu dhihi lahay maanta shan salaadood baa lagugu leeyahay shantaas salaadood waktigaad rabta ka duko haddiina la dhihi lahay waxaan dhihi laha subaxi kadib isaga dhig duhur kadib isaga dhig casir kadib isaga dhiga habeenka markii la gaaro shan salaadood oo markaa ay eh, ah, saddex min afar laba iyo toban iyo maqribkiio saddex shan iyo toban subaxiyo laba ragca toddoba iyo toban farad markay noqoto waad ka wahsanaysaa toddoba iyo toban maadunka karaa waxay noqonay sababan lidiyaaci salaa marka in la yidhaahdo sen salaad nagula waajibiyo haddana nama dhihin wakti shan daqiiqa ah ay mid kastaba leedahay lama dhihin ee waxaa la yidhi markay ugu yaraato salaadii laba saac hal saac iyo bar a waktigeeda ugu yaray soconaysaa subax oo kalea ugu yar inta kale duhurka waxaa weeyaan min azawaal ilaa waqti alcasri waa duhurka waa furan yahay maqribka iyo subax marka iyadoo fard lagaaga dhigaya lagu yihi waktigaas haddana oo labada saac ama saddexda saace eh, dhexdeeda waa inaad waktiga ku riddaa marka laguguma yaraynin oo lagama dhigin shan daqiiqa oo ninkay dhaaftaba intaad weyse qaad ku jirto ay ku dhaafi karto lagama dhigin lama dhihin waa kuu furan tahay shan salaadood keligeed iskale imaawna laguma dhihin labadii qaybba waxaa weeyaan xikma ilaahay wakti muwasacana waa lagu siiyey say kugu aruurinna bilaaw iyo dhammaadaa loo yeelay marka haddana waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala min nicamihi oo ka mida salawaadkan jamaaca lagu yaa noogula yaa noogula sunnay liannahu qofka waxaa la ogyahay haddiid keligaa guriga ku dukatid laba maalmo saddex maalmo salaada dhan waad nacaysa wax la ogyahay laakiin markaad muslimiintaas masaajid ku dukana aad timaadid ee safkaas aad dhinac ka dukatid salaada dhan waad jeclaanaysaa qiimay kula yeeshanay bal adiga u fiirso salaad markaad ay kaa tagto ama ay dhacdo inaad guriga ku dukatid ninka noogu badana wuxuu ku akrinaa suurat alikhlaas iyo suurat alfalaq nin keligiis dukanayo oo aayad dhaadheer ku akrinaa arki maysa liannahu salaada markaad kaligaa tahay shaydaan baa kaligaa kaa badan marka waxa weeya culays bay kugu noqonaysaa laakiin baynamaa marka dad aada la dukanaysid hadduu ninkii imaam yahayna qira'a dheer inuu akriyo ninka ma'muumkana wuxuu jecel yahay inuu imaamka qiraa'adiisa uu ku raaxaysto kullu dalika waxaa weeyaan min asbaabi xifdi salawaat ay ka mid tahay jamaacada waxaa weeyaan limaslaxati salaa marka ma wax kasta ilaahay subxaanahu wa uu noo sameeyey xikmada ilaahay kama marno marka wuxuu leeyahy musanifka wasallaa nabiga waa dukaday asalawaati salawaadkii u dukaday liwaqtihaa buu ku dukaday weliba xadiidkii jibriil ahay oo macruufka ahay maalinna wuxuu ka dukaday nebiga salaad kasta waktigeeda hore buu ka dukaday maalinkii labaadne salaad kasta waktiga ugu dambeeyo loo daba dhigi karo ku dukaday markaasuu saxaabadiisii la joogto wuxuu ihi alwaqtu maa bayna haadayni labadaan maalmood sidaan uu kala dukaday inta u dhaxaysay waktiga ay tahay buu nabiga calayh salaatu salaam yidhi sidii waa laga xifdiyey wakti kastaba bilaawgiisa dhammaadkiisa muxadad you noo yahay taasna waxa weeye min tamaami nicmat اllahi tacaala marka faxuusira nabiga waa la hareereey yowma alaxzaabi maalinkii axzaabta jamaacaadkii badan ay nabiga ay dagaalamayeen aa nabiga la hareeray macnaha waxa weeyaan yahuudi oo qeybyaal ah meel bay ka soo degtay quraysh qayb bay ka soo degtay gaaladii kale meel bay ka soo degeen markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam khandaqii uu ku jiray afarta gees laga degay markaas yowma alaxzaab baa layidhi bimacnaa alyowm aladii tajamacat calaykum alaxzaab maalintaas nebiga afarta geesaa laga hareeray meel kastaa laga maray falam yaqdir ma awoodin calى salaati salaad inuu dukada fii waqtiha inuu ku dukado maalinkaas ma kari karin fa faaharahaa wuu dib dhigay lilcudri liajli cudri maalinka len godkii sidaan loo wareejiyey mar kastaba qolaa waxay doonaysaa inay meeshay kasoo gudubto dagaal baa la gelayaa intay kasoo gudbay dagaal baa la gelayaa intay kasoo gudbay marka salaadu waqtiba la dukado waa la way marka nebiga waktigaa salaada a dib buu udhigay calayhi الsalaatu wasalaam xataa sala الظuhra wاlcasra wاlmagriba wاlcishaء fi maqaamin waaxid hal makaan maqaam bimacnaa makaan waaxid buu ku dukaday duhurkii casrkii maqribkii cishihii halkaas meel buu ku dukaday xadiidkiisana waaba kana musanifka uu kuu sheegaya أخbaranaa mحamed بن ismaaعiil بn abi fudayk عن بن أbي ذئب عن المqبuري عن cabdالرحمن بن أbي سعيid عن أbيهi أbي سعيid الخdري qaala wuxuu ri xubisnaa waa nala xabisay yومa الkhandq maalinkii godka weyn aan qodanay annaga ee gaalada aan isaga difaacaynay cani salaadi baa nagala xabiso waa duka waynay xataa kaana markuu ahaaday bacda almagribi maqribka gadaashiisa bihawiyin min alleyli habeen qayb ka mida aan gaarnay yani cishaa waktigiis intii laga gaaray yaa waxaa weeyaan salaad oo dhan waa noola diiday dantii baa noo diiday xataa kaana bacda almaqrib intaan ka gaarna maqribka gadaashiis bihawiyin min alleyli bimacnaa hawiyadaas had dirtaan weeyaan habeenkii qayb ka mid ah habeenkii oo macnaha weliba afar saac meelahaas inta dhow wixii ka dambeeya la yidhaahdo xataa kufiina xataa kufiina intii nagala kaafiyo gaaladii sharteedii wadalika qowlu اllahi weeyaano wakafa allahu lmu'miniina alqitaala wakaana allahu qawiyan casiizan ou yihi wakafa allahu lmu'miniina ilaahay muminiinta wuxuu ka kaafiyey alqitaala dagaalkii uu ilaahay ka kaafiyo qoladii faarsalnaa calayhim riixan wajunuuda lam tarawha a ilaahay u yidhi dad ayna muslimiinta arkaynin oo malaa'igtii ah iyo dabayl qabow iyo xoog wadata inta lagu kiciyay waa kii abuu sufyaan yidhi aniga waaga hadduu baryo faraskayga dusheeda waag iigu baryaa meeshaan fadhi iima yaallabu marka siiradii way dheereed hadda sii geli mayna marka qoladaas ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoon mu'miniinta wax dagaal ee eh ayna gelin yaa ilaahay ka kaafiyey waxaa la ogaaday baa laleeyahay markii awoodooda iyo karaankooda intay tahay ay ka soo baxeen oo macnaha sidii ilaahay uu sheegay wabalagat aruux wabalagat اlquluub اlxanaajira watadununa biاllahi dunuuna ilaahay uu yihi yani inta ay dhib ka gaartay quluubtii baa soo baxday baa lihaa waxay soo gaartay xanaajirti markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ogaaday oo dadkii mu'miniinta ahay iyo mu'miniintii gaaladii ay kala baxeen oo munaafiqiintii oo ay leeyihiin laa muqaama lakum qoladii eh, munaafiqiinta meeshaa nebi moxamed maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruuran ay yidhaahdeen wixii noola sheegi jiray guulaad gaadhaysiin ilaaha idin difaacana la dhihi jiray beenay noqotay meesha aan ka kala tagno saasay qoladii ay yidhahdeen baynamaa muminiinta wamaa zaadahum ilaa iimaana watasliima qoladii muminiinta ahna inay ilaahay uhogaansamaa in iimaankan ilaahay ay rumaysan yihiin in lagu dhibaabay ogaadeen markaasaa waxay sameeyeen iimaan dheeraad iyo tamasuk billaahi tabaaraka wa tacaala almuhim aayaadkaas baa si fiican ugu hadlay marka wakaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday qawiyan allihii awood badan caziizan haddana qawiya waa labadaba marka aayadaas qawiyan caziizan waxaa loogu adkay liannahu qitaal baa laga hadlaya marka waxa weeye qitaalna wuxuu u baahan yahay awood markaasaa layidhi ilaahay wahuwa alqawiyu aladi laa yaglibu axad wa huwa alcaziizu aladi laa yaglibuhu axad subxaanahu wa tacaala quwadiisaa marka waxay keentay ina gaaladii la jibiyo ayadoon wax dagaali aan lagu qaadin xadiidkii aan noo socdee fadacaa rasuulu llaahi ilaahay rasuulkiisa oo u yeeray bilaalan bilaal ibna abi rabax ninka la yidhaahdo saxaabiga jaliilka ah cudiba fii daati اllaahi tacaala ninkaa xabashiga ahaa oo dhibaato weyn soo maray sharaf yuu helay bilaal alayhi radia allahu canhu waardaah oo inuu noqdo nebiga muadinkiisii ee aadaanka salaada ogeysiinay wadiifa nin kasta uu tamanina uu heli karaynin waayo markaa sabarkiisii markii dambana ilaahay wuxuu ugu guuleeyey inuu nebiga yidhi bilaal waxaan maqlay buu ihi yaa bilaal samictu dufan aclayka fi اljannati amaami fabima camilta baa la yidhi markaasuu wuxuu ihi camal aan sameey ma jirto oo iiga rajo badan anii maa tawada'tu wuduu'an ilaa sallaytu lilaahi rakcatayn mar allaala markaan weyse qaata ilaahay baan u dogay marka bilaal waxaa lagu tiriyaa min almubashariina biljanna casharadaas keligood ma aha dad mubashariin biljanna way way badan yihiin bilaal baa ka mid fa amarahu nebiga waa amray markaa bilaal baa la amray fa aqaama duhra duhrkii buu aqimay fa sallaahaa nabiga waa dukaday fa axsana salaataha salaadan waa iga tagtay ma dhihina sidii horeo duhurka keligeed loo duko jiray yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u dukaday yani bilaal marka hore waa aadaamay markaasuu aqimay waa sida riwaayaad kale ay sheegayn kamaa kaana yusaliihaa nabigusoo u duka jiray duhurkii fii waqtihaa uma aqaama alcasra casrkii buu haddana aqimay fa sallaaha haakada sidii duhurka u dukadoo kale u dukaday uma aqaama almaqriba maqribka buu aqimay fasallaaha kadalika saasuu u dukaday uma aqaama alcishaaa cishihii buu aqimay fasallaaha kadalika aydan marka nabiga calayh isalaatu wasalaam salaadii markii ilaahay cadowga uu ka bixiyey haddana waxay u soo gadoomeen salaaddii inay dukadaan salaaddii marka waxaa weeyaan tartiib baa loo qadeeya haddii salawaad ay kaa tagaan aada doontid inaad soo qallaysid layskuma khilaafsana inay fiican say u kala horeeyeen oo subaxa laga hormariyo duhurka duhurka casirka laga hormariyo casirka maqribka maqribka cishaha layskuma khilaafsano laakiin ma waajib miyaa mase sunno labadaasaa laysku haysta madaahib waxay qabaan oo madhab imaam shaafic uu ka mid yahay tartiibka sunno weeyaan hadday afar salaadood kaa tagto mid aragto waa ka bilaabi kartaa laakiin waxaa wanaagsan inaad say u kala horeeyaan aad ukala hormarisa madaahibta kale qaarkeed waxay qabaan oo xanaabilada ay ka mid tahay tartiibka waajib weeyaan inaad salaadan aad geshid ma banaano ilaa tii ka horreysa inaad la timaadid maahayn ilaa fii xaala waaxida oo salaadii hadda waktigeeda la joogay hadday tegayso maalan cisho maqrib oo kale aad joogtaa Eh, waxaa lagugu leeyahay casrkii haddaad tiraa casrkii waa dukanayaa waktiga maqribka ka haray wakti yaro waayo markaad dhihi maysa markaa casrkii aan dukanayaa oo labadii salaad qallay wada noqonayaan marka waxaa lagu leeyahay maqribkaan waktigeeda uu tagaya ad dukanaysa liannahu saytan adaa ku noqoto midaad keligeedna qado ku noqoto taasaa la isku waafaqsan yahay laakiin haddii wakti muwasac aad haysatid waxay leeyihiin waxaa waajiba say u kala horeeyaan in loo kala hormariyo xataa haddaad timaadid masjid oo cisho laga dukanayo adigana maqrib uu kugu jiro jamaacadaas maqribka la gal bay leeyihin markaa aada la dukatid cishaha iga dukanaa maqribka adig aad la dukatid kadib aad cishaha gadaal u keenaysaa jamaaco hesha iyo kaligaa heshaa muraacaatan litartiib saasay qabaan ayagana almuhim waxaa weeyaan tartiibka haddiiba duruufba ayba jirin in tartiibka la ilaaliyo waa fiicanta ayib markaasuu wadalika wuxuu yihi abu saciid midkaas qabla an yunzala nabiga intaan lagu soo dejinin bay ahayd fii salaati alkhawfi khawfka cabsideeda cabsida salaadeeda intaan lagu soo dejinin farijaalan aw rukbaanan intaan lagu soo dekinin lagu soo dejinin bay ahayd buu leeyahay abuu saciid wuxuu u jeedaa salaad waktigeeda laga akhiro waxay ahayd intaanan salaatulkhowf la soo dejinin laakiin salaatulkhawf markii la soo dejiyey salaad waktigeeda la dibdhigaayo ma jirto ee siday kuu qabataa loo dukanaa ee hadda la deliishan maayo nebiga maalinkii dagaalkii awgeedu shantii afartii salaad la dukan waayo marka ninkii dhibaato qabato salaaddii waa dibdhigi karaa ma jirta buu leeyahay taas waxay ahayd xaalo hore oo la nasaxay ilaahay markuu aayat e, salaatu lkhawf markuu soo dejiyey sida loo duka lahay ina salaadii dib loo dhigo markaas waa dhammaatay taasaa loo jeeda saasna waa lagu ijmaacsan yahay culamada dhan oo salaad ninkii oo qalbigiisa qabo wax dib loo dhigi kara maba jiraan ilaa inay jamac tahay mooye oo adigoo safar ku jiro ama duruuf adag ay ku haysato ninka hadduu jiran yahay waxaa u bannaan oo labadii salaad mar kastaba soo weyse qaado karn oo lagu dhibtoona jiradiisa ay dhibayso inuu maqribka dib u dhigo ee cishaha iyo maqribka isku dukada waa bannaanta ina duhurka iyo casirkana isku dukado laakiin salaada subxeed lama qaadi karo casirkana maqrib looma geyn karo laakiin salaadihii safarka lagu kulmi jiray jiro waa lagu kulmi karaa ayib qaala imaamu shaafici wuxuu idhi fabayana abuu saciid wuxuu cadday ana dalika midkaas qabla an yunzila allahu ilaahay intuusan ku soo dejinin bay ahayd cala اnabiy sala allahu alayhi wasalam alaayata uu ku soo dejinin alatii aayadoo dukirat fiihaa lagu sheegay salaatu اlkhawf aayadii salaatu اlkhawf lagu sheegay intaan lagu soo deginin lagu soo dejinin bay ahayd ou nebiga dib salaad uu dhigay laakiin salaat اlkhawf markii lagu soo dejiyey dib looma dhigi kara taas uu jooga wاlaayatu aayadii alatii dukira fiiha lagu sheegay salaat اlkhawf lagu sheegay qowl اllahi weeyaan oo ilaahay uu yidhi waidaa darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min asalaati in khiftu waidaa darabtum haddaad socotaan fi lardi ardadii haddii aada safar iyo socod ku gashaan falaysa calaykum wax idiin saaran ma jiraan junaaxun dembi idiinma saarno iyo xaraj an taqsuruu min asalaati salaaddii inaad gaabisaan wax dembi ahoo aad leedihiin malaha salaaddii afarta ahayd oo xali soo sheegnay oo cishaha iyo casirka iyo duurka oo afar afaray laba laba in laga dukado wax idiin saaroon dhib idinka soo haleelaa malaha goormo markaas in khiftum haddaad cabsataan an yaftinakum aladiina kafaruu kuway ilaahay ku kufri hadday inay idiin fitneeyaan aad ka cabsataan oo dagaalkii ay idinku fitneeyaan haddaad ka cabsataan salaadii afarta ahayd laba laba inaad u dukataan waa bannaan tahay markaasuu ilaahay wuxuu yidhi ina alkaafiriina gaaladii kaanuu waxay ahaadeen caduwan mubiinan cadow cad lakum adinkay cadow cad idinyihin kaanuu lakum waxay idiin ahaadeen caduwan cadow mubiinan cad macnaha waxay tahay hadday cadow cad idin yihiin ha isu jilcinine isu adkeeya yaa ayuha nabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiina waqlud calayh marka ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwan mubiinan hadday saas tahay adigana waxaa habboon inaad cadow adag u noqotid baa la rabaa aayaadkii waxaa noo socota weli oo qowfkii waqaala tacaala waidaa kunta fiihim alayhi nebi maxamedow haddaad ku dhex jirtid saxaabadii oo fa aqamta lahum asalaata salaadii aada u oogtid oo dukashadeedii la gaaro faltaqum ha istaagto daa'ifatun qeyb oo minhum ayaga ka mid e macaka qeyb adiga ha kula gasha salaadii walya'khuduu ha qaateena aslixatahum ayagoo salaada ay ku jiraanne aslixadoodii garabka ha ugu jirto oo markaa waran ahaadaa bilaaba ahaya tooray wixii ahaataba waxaa weeyaan ha ugu jirto haddii ay wax kala hub kala tahayna qorigii iyo waxaas waa la wada mid ee waxiiba hub ninka salaada waxaa la diidayaa salaadaas ilaahay aad ku jirtid inuu cadowga fursa kaaga helaa la diidaya nin baraarugsan inaad ahaatid waxaa lagu adigoo dagaalka ku jiro hubkiina haysta ayb walya'khuduu aslixatahum hububkoodii ha qaataan faidaa sajaduu hadday sujuudaan kuwaas falyakuunuu min waraa'ikum ha ahaadeena gadaashiino macnaha waxa weeyaan haddii ay kuwa sujuudaan kuwaas sujuuday falyakunuu min waraa'ikum bimacnaa falyasjuduu macaka haddii lagu fasiro ayb ama faidaa sajaduu haddaad sujuudaan adinka iyo kuwii kula dukanayo falyakunuu min waraa'ikum taa'ifadii kalene waardiyaha ku jirto marka yani waxaa laga qaatay nebiga hal ragca buu dushiyey markuu hal ragca kuwaa dushiyo walta'ti طaa'ifatun ukhraa qaybtii kalena ha timaado lam yusalluu aan dukanin falyusalluu macaka laba tafsiir baa lagu fasiro waxaa lii nebigu kuwaan salaadii inuu dushiyo kuwaasna ay waardiye ka haayaan haddana ay kuwaas yimaadiin ee nebiga mar labaad haddana uu dushiyo ayagoo loola dan leeyahay nebiga imaamnimadiisa iyo fadilada inay cid ka tegin qayb weeyaan in lagu fasira xadiidka noo imaan doono sida uu leeyahay oo kuwaan baa hal ragca la dushinayaa way baxinayaan marka way dukanayaan nebigoo la ragcadii labaad ku jira bay iska baxayaan kuwii kalaa imaanayo nebiga bay hal ragca la dukanayaan markii nebiga tashahudka oo ama taxiyaadka u fadhiisto ayagana way istaagayaan ragcadii ka tagtay bay la imaanayaan nebigiiboo tashahudka ku sugaa bay la dhamaystiranayaan marka fiiri salaada horta muhimadeeda meel dagaal loo hor joogo goorma ay xabadda isku dhacdaa laleeyahay yaalii horta salaada hala dukado waxaa ka sii yaa badan ayadoo xaaladaas ku lagu sugan yahay yaalidii salaadii jamaacaha lagu sii dukada haddana marka daliilka waxaa leeyahay qolada dhahayaan salaada in jamaaca lagu dukado waajib wujuuban cayniyan in masaajidaha la tago daliilkan ay soo daliishanayaan haddii jamaaca in laga taga ay banaanaan lahayd ilaahay dadkaas uu cudri lahay oo la dhihi lahay hal ragca dukada haddana dhammaystirta kuwii kale hal ragca la dukadaan waxaa la dhihi lahay maadaama duruuftaas aad ku jirtaan ninba keligiisa iska dukada cadowgana saasaa laysaga celiyaa la dhihi lahay laakiin maadaama salaadii oo dagaal cadow lays hor joogo lili jamaacaha lagu dukado ma suurageli kartaa adoo dhulkaa iska jooga inaad masaajidkii lagu dukana adna gurigaad iska fadhiis caqligaa diidaya taas marka qoro badana waxay ka qaadanayaan inay salaada jamaacada ay waajibto iyo xadiidkii nebigu wuxuu ihi waxaan hamiyey in aan nin amro inuu salaada loo aadaamo nin uu dushiyo anigana aan dib u dhaca buu ihi ilaa qowmin laa yashhaduuna asalaata fa uxariqa calayhim buyuutahum guryahooda aan ku gubo marka annaga waxaanu haysanaa ninkii shaqadiisa hadduuba ka soo baxo intu hoos guntiga dhexda isaga xirto gurigiisa ku dukanaa wax mushkilo ka haysta maba jirtaba ilaahayna dadkii dagaal hor taagnaay yaa la yidhi jamaacadii waa inaad ku dukataa oo sidaas loo dukadaa la yidhi marka waxay tusinaysaa in salaada jamaaca lagu dukado inkastoo bacd aa'ima oo madhab shaafici ay ka mid yihiin sunna mu ay yidhaahdeen in ay habbooneen marnaba inuu qofka naftiisa ugu sheekeeyo inuu keligiis gurigiis iga dukado ilaa xaalaad yar inay jirta mooye ayb marka xadiidkii fiiri akhbaranaa maaliku can yaziid bni roman can saalix bni khawaad can sallaa maca rasuuli illaahi wuxuu ka wariyey can shaksi wuxuu ka wariyey ninkaas saalix ibni khawaad la yidhaahdo sallaa dukaday maca rasuuli illaahi salaata alkhawf cabsidii salaadeedii yowma daati riqaac meeshii daati riqaac la dhihi jiray maalinteedii salaada cabsida ninkii la dukaday riqaac jamcu ruqca weeyaan wax la kabkabaa riqaac la yidhahdo waxaa looga magacaabay baa layidhi dagaalkii saxaabada ay soo galeen safarka dheeraadkiisa ciddiyey ka baxeen kaba la-aan baa la socday diintan dadka dagaalka u galay nin kaba wata waa iska yaray markaa kulaylkaas daran iyo qabowgaas oo maanta lugta haddaad dhigta qabowga meesha ka dhacay adiga qalbigaada waa istaagay meeshaas bay kabala-aan intay socdeen cijihi ka baxeen markaasaa cijihii marka ka baxdee dee meeshii way way dhibaysaa dhulka lama saari karo markaasaa waxay sameeyeen go-yaalkii dharkii ay wateen inay kala gooyaan ay farihi ku duubaan ilaan kaba lama wato farihii baa lagu duubayaa sidii meeshii cijiyaa ka baxday aanan dhulka loogu dhufanin ee loo ay uga ilaaliso yaa loo yidhi markaa duruufta lagu galay aada yani dhibkeeda arag dadkaas saas ay u tahay baa jamaacadaasa haddana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibay marka niyadaas wanaagsan ilay la yimideen iyo awooddaas ilaahay gargaar inuu siiyo marka ha qariibsanin ina dadkaas si ilaahay u gargaaro marka see loo dukaday wuxuu leeyahay ana طaa'ifatan qayb oo min aلصaxaaba kamid e safat macahu nebigay la safteen wa طaa'ifatun qayb kalene wijaaha alcaduwi cadowgay wejigiisa tageen hor yani horm cadowgay hor fadhiisteen fasallaa nebigu wuxuu dushiyey biladiina macahu kuwii asiga la socday rakcatan biladiina macahu kuwii salaada la galay rakcatan buu dushiyey uma habata qaa'iman ragcadii labaad nebigu waa iska istaagay qiraa'a dheerow iska bilowday wa atamuu lianfusihim kuwii nebiga ka dambeeyna ragcadii labaad ayaga iska dhamaystiroo nebigu way ka goosteen way iska dhammaystireen wa atamuu lianfusihim nebigana qiraa'a dheer buu galay ayib uma insarafuu markaa qaybtaas nebiga hal ragca markuu dushiyey ragcadii labaadna ayaga iska dhammaystireen ay salaamo noqsadeen uma insarafuu markaa way laabteen oo cadowgii bay aadeen fa safuu waxay istaageen oy saf ka galeen wijaaha alcaduwi cadowga hortiisa wa jaa-at iطaa'ifatu ukhraa daa'ifadii kalaa timid fasallaa bihim nebigu wuxuu dushiyey alrakcata alatii baqiyat ragcadii baaqi noqoto min salaatii ka mid ahayd eh. ragcadii nebiga qiraa'ada u dheeray bay ku soo gaareen markaasay ragcadaasay nebiga la dukadeen oo ayagana ragcadii hore wuu ah nebigana ragcadii dambe wuu ah uma habata jaalisan markaa nebiga markuu fadhiista o ataxiyaadka u fadhiistay ayagana waxay doonteen ragcadoodii kale oo nebiga uu kala hor maray bay doonteen wa atamuu lianfusihim markaasay waxay sameeyeen ragcadii kale ay la yimideen uma sallama bihim nebiga kuwaan dambe u la salaamo noqsay marka sida loo dukaday waa kayfiyaadkeeda waa badan yihiin axaadiid badanaa ku soo aroortay tan waa kayfiya min kayfiyaati salaati alkhawf weeyaan ayib salaada la dukaday hadda waxaa ka muuqda salaatu subxi inay tahay liannahu laba ragca weeyaan midna ragcaa hadday duhur ay tahay oo kale kuwaan hal ragca meesha laga dukanahay labaa laga dushilahay kuwaankana labaa laga dushilahay marka saasay ay ku noqon leh haddii ay maqrib tahay waxaan leeyahay ma kuwa horaa laba la dushinaa midka dambena hal baa loo dibdhigaa mase cagsiyaa la samaynaa imaamku wuxuu arka dhib ma laha xaalo kastaba way bannaanta laakiin meeshaad waxaad ka qaadatay salaada qiimaha ay leedahay iyo jamaacadeedoo lagu dukada qiimaha ay leedahay haddii dad loo cudri lahay dadkaas baa loo cudri lahay baa layidhi imaamu shaafici uri akhbaranii waxaa ii sheegay man samica ninkii maqlay cabdallaahi bni cumar ibni xafsin yadkuru can akhiihi walaalkiis asagoo ka sheegaya cubaydillaahi bni cumar can alqaasim ibni muxamed can saalix ibni khawaat can abiihi khawaat ibni jubayr can الnabiy salى اllahu alayh wasalam mila xadiidi yaziid ibni roman hadda xadiidkii hore isnaad loo soo celiyo waa isnaadkan dambe daciif weeyaan liannahu horta akhbaranii man samica cabdallaahi mantaas waa mubham nin cabdullaahi bn cumar ibni xabsin nin ka maqlay yaa ii sheegay buu yidhi marka ninkaas lama yaqaano maadaama cadaalad aan lagu aqoonin waxaa la leeyahay waxaa weeyaan lama qaadanayo waxaa kaloo mid cabdullaahi ah bni cumar bni xafsin alcadani baa layidhaha ninkaan asna daciif weeyaan inta kale waa wada hiqaat ayib marka laakiin isnaadkan maa fi mushkila maadaama isnaadka hore isnaad saxiixa uu yahay oo canman salla maca rasuulillahi haddii la yidhiyey ninkaas la ibhaamiye saxaabi weeyaan maadaama nebigu la dukaday la yidhi waxaana ka muuqata inuu yahay akhawaad ibnu jubayr oo can abiihi ninkaan oo la yihi inuu yahay baa ka muuqata maxalushaahidka saasua marka midla xadiid yaziid ibnu roman waxaa loogu magacaabay liannahu qaasim ibn muxamed iyo yaziid ibnu roman labadoodaasaa waxay ka wariyeen xadiidkan saalix ibni khawaad xadiidkii hore lasoo sheegay isnaadkiisa isnaad yaziid buu ahay kanna waa isnaad qaasim ibnu muxamed marka waxa weeyaan isnaad daciif yataqawى bilisnaad اlqawiy dhib ma laha taas laakiin keligiis hadduu ahaan lahay wax lagama sheegin laakin waxaaba la ogyahay xadiidkan fii صaxiixi muslim wagayri inuu ku sugan yahay baa la ogyahay xadiid صaxiix inuu yahay ayb musanifku waxau leeyahay wa fii hada midkan waxaa ku sugan dilaalat cadayn calىa maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay qabla hada fii hada alkitaabi aan kugu soo sheegay oo ahaa min anna rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa idaa sanna sunnatan sunna hadduu jideeyo oo fa axdatha allaahu ilayhi ilaahay u soo dirisiiyo fii tilka sunnati sunnadaas ayida eh naskhahaa inuu ilaahay nasakha hadduu keeno aw makhrajan ka bixid hadduu u yeelo ilaa sicati minhaa mid ka waasacsan loo baxo sana rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu jidaynayaa sunnatan sunno taquumu lxujatu xujada ay ku istaagaysa cala annaasi bihaa bitilka sunnati yacni wuxuu u jeedaa hadda sunnad maxay ahayd sunnadii hore haddaan qaadanno yowma alaxzaab haddaan qaadanno sunnada nebiga ficilka waxayna tusisay in maalintaas salawaadkii dib loo dhigay taasayna tusisay sunno nebigu ah oo afartii salaadood hal mar laysla dukaday waxaa ka dambaysay xadiidkii oo saalix ibni khawaad can man sallaa maca rasuulillaahi inaan salawaadkii la dib dhigin ee waktigeedii la dukaday xadiidkaasoo waafaqsan aayadda oo suurat annisaa ahoo waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata aan soo sheegnay markaasu wuxuu leeyahay xadiidkan saalix ibnu khawaad aan soo sheegnay oo in salaad kasta waqtigeeda la dukada cadowga si kastaba ha ahaadee wuxuu nasakhay xadiidkii maalintii axzaab salawaadkii dhammay dib loo wada dhigay marka waxaan ogaanay lama dhahaayo marka kan xadiidkii yowma alaxzaab waa la nasakhay oo aayaddan waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata nasakday lama dhahay ee waxaa la leeyahay aayaddaas iyo xadiidkan saalix ibnu khawaad oo isla jiro yaa waxay nasakheen xadiidkii horeo nebiga sidii lagu nasakha xadiidka xadiid loogu nasakha saasuu ula jeedaa musanif oon loo dhihin xadiidkii hore aayadaa lagu nasakhay saas aan loo dhihin wa fii hada dilaalatun baa ku sugan calaa maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay qabla haada fii hada alkitaabi oo min ana rasuula allahi oo maxaan soo sheegnay horay assunnatu laa yansakhuhaa ilaa sunnatu rasuuli اllahi taasa yaaskuu soo caday oo min ana rasuula allahi idaa sanna sunnatan hadduu jideeyo oo fa axdatha allahu ilaahi ilayhi nebiga u soo dirisiyo xugum u keeno fii tilka sunnati sunnadaas horo haddii inuu doono ilaahay nasxaha inuu wax ka bedelo la nasakho aw makhrajan in loo sameeyo ka bixid ilaa sicatin minhaa sunno ka waasacsan hadduu ilaahay doono jawaabtii wili waa dhimantaha hiinsanna rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa waxau jidaynaa sunnatan ou jidaynaa sunnadoo taquumu alxujatu cala annaasi dadka ay xujadu ku oog biha bitilka sunnati lagu camal falo xataa yakuunuu intay ka ahaadaan innamaa saaruu inay ahaadeen min sunnatihi ay ka kaceen ilaa sunnatihi ay u kaceen innamaa saaruu waxay u ahaadeen min sunnatihi bay ka ahaadeen ilaa sunnati sunnadii horoo nebigay ka tageen sunnadaan dambaysay qaateen allatii bacdaha taasoo ka dambaysay saas baa loo jeeda marka khulaasada waxa weeyaan xadiidkaa saalix ibnu khawaad fii gaswati daati ariqaac oo gaswat alaxzaab ka dambaysay yaa waxay nasaxday sunnadii nebiga yowma alaxzaab oo sanadkii macnaha hijrada afaraad mi amse shanaad ay ahayd ayib fa nasakha allaahu ilaahay wuxuu nasakhay taakhiira salaati salaadii oo dib loo dhigo ilaahay waa nasakhay can waktihaa laga dibdhigo fi lkhawfi loo dibdhigo ilaa an yusalluuhaa intay ka dukadaan hal mar dib looga dhigo waa la nasakhay kamaa anzala allahu ilaahay sow soo dejiyey wa sanna rasuuluhu u sunneeyey fii waqtihaa kamaa kamaa anzala allahu ilaahay sow u dejiyey salaadaas oo dib loo dhigo oo wasana rasuuluhuna uu u sunneeyey waxay raacsan tahay dib dhigitaankii fanasakha allahu taakhiiratii buu nasakhay can waqtihaa fi lkhawfi la dib dhigo ilaa an yusalluuhaa intay ka dukadaan kamaa anzala allahu ilaahay soo u soo dejiyey wasana rasuuluhu fii waqtihaa waqtigeeda lagu dukado wanasakha rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waxuu nasakhay sunnatahu sunnadiisa fii ta'khiirihaa salaadii la dibdhiga ku sugneed bifardi illaahi ilaahay faradkiisa wa nasakha rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa waa nasakhay sunnatahu sunnadiisa oo fii ta'khiirihaa uu sunno ahayd salaadii in la dibdhigo bifardi illaahi ilaahay faradkiisa ku nasakhay fii kitaabii uu ku farad yeelay uma bsunatii sunadiisa oo wإida kunta fiihim faaqamta lahm الsalaaةa wa bfard اlahi fi kitaabih uma sunatiina waa xadiidkii saalx ibn khawaad salaahaa rasuul الlahi baa dukada fii waqtiha kamaa wasaftu macnaha waxaad ujeedaa khulaasada meeshaan salaadii dib loo dhigi jiray markii cabsi la joogo oo sunada nebiga ku sugnaatay waa la nasakhay sunnadii nebiga iyo qur'aan baa lagu nasakhay oo dib looma dhigi karo wax katagastoo la joogo haddii cadowgii gacanisla galo markaa jamaaco jiri mayso haddii dagaalki intuu bilowdo seefta laysla dhacayo oo waktigiiba la gaari waayo markaa nin kastaba siduu yahay buu ku dukanaa calaa xasabi taaqatihi dib loo dhigi maayo iyadaas ayadee ayb fanasakha allahu ilaahay waxau nasakhay taakhiira salaati salaada dib loo dhigo can waqtihaa laga dibdhiga fi lkhawfi bisababi alkhawf ilaa an yusalluuhaa inay dukadaan fi lwaqti almuahira loo jeeda ilaa an yusalluuhaa intay ka dukadaan kamaa anzala allahu ilaahay soo soo dejiyey oo wasana rasuuluhu ou suneeyey fii waqtihaa uu ku suneeyey yani waxa weeyaan salaadii oo dib loo dhigo oo markii dib loo dhigana loo dukada sidii hore loo jiday markii dib loo dhiga waxaa loo dukanaa sidii horay ahayd nebiga afartii ragca markuu dukanayy afartii salaadood markuu dukanayy ma gaabinin mid kastaba sideeda uu dukan jiro u dukaday marka kamaa anzala allahu wasana rasuulu fii waqtihaa iyadoo kaamil loo dukada waa la nasakay oo maxaa lagu nasakay wanasaka rasuulu llahi sunnatahu nebiga sunnadiisana waa nasakay fii taakhiirihaa salaadii lidibdhigo bifardi illaahi baa ku nasakay ilaahay fardigiisa fii kitaabihi oo ku farad yeelay uma bisunnatihi sallaahaa rasuulu llaahi waa dukaday salaadii khawfka ee fii waqtihaa uu dukaday kamaa wasaftu akbaranaa maaliku can naafic can ibni cumar uraahu waxaan u malaynayaa buu yihi can nabiy inuu yidhi yani naafic wuxuu leeyahay ibnu cumar mau xadiidka mawquuf ku yahay waxaan u malaynaa inuu i yihi ibnu cumar can الnabiy sal الlahu alayه wasalam inuu i yihi aan u malaynaa laakiin ma hubo saasuu leeyahay fadakara marka wuxuu sheegay salaat alkhawfi ibnu cumar wuxuu kamid yahay axadu ruwaati salaati اlkhawf ou kamid yahay sida salaat اlkhawf loo dukada kayfiyaadkeeda badan dadkii wari uu ka mid yahay faqaala ibnu cumar marka wuxuu ihi xadiidkii markuu wariyey kadib wuxuu ihi in kaana khawfun haddii uu yahay ashadda min daalika midkaas mid ka daran marka in kaana khawfuntaas hal huwa min qowli ibni cumar miya kamaa fii bacdi alriwaayaat ama in kaana khawfun nebiga hadalkiisa xadiidkii salaatulkhawfka markii la sheegay yaa nebigu wuxuu idhi in kaana khawfun haddii uu yahay ashadda min dalik haddii khawfkii uusan ahayn cadowga laysma hor fadhiyo waaba laysdhexgalay markaan ashadda min dalik salluu waa sallow way dukadaan rijaalan ayagoo socdo iyo wa rugbaanan ayagoo wax saaran mar haddii cadowgii ou laysdhex markaan daa'ifa daa'ifa soo bedelaysa ma jirtee marka waxay dukanayaan adigoo ordaysid adigoo faraski saaran aad dukanaysaa mustaqbili اqiblati qiblada ayagoo qaabilsan aw gayra mustaqbiliiha ama qiblada ay qaabilsanaanin marba haddii cadowgii uu soo adkaado ee dagaalkii gacan ay gaarto adigoo socdaa dukanay adigoo wax saaran baa dukanay adigoo qiblada u jeedaa dukanay adoo qiblada ka jeedaa dukanay liannahu duruuftaa saas laakiin macnaheeda salaad dib looma dhigi karo macnihi saas waa أخبرnaa رجل baa noo waramay bu ri عن بن أbي ذئب عن الزهري عن sالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنaahu xadiidkaas horoo kale yuu noo sheegay walam yashuka ma shakinin saalim annahu xadiidkaas can abihi inuu yahay kama shakinin wa annahu ana alxadiida marfuucun ila الnabiy sala allahu alayh wasalam nebiga in loo rafciyeyna kama shakin oo sida naafica u shakiyey saalim ibnu cumar markuu aabiiska warinayy xadiid marfuuc ahoo nebiga loo tiiriy buu ka dhigay marka wamahmaa yakun اlamru xadiidka qeybtiisii horo ou musanifka gooyey inuu marfuuc yahay layskuma khilaafsano laakiin in kaana khawfun ashadda min dalika hal huwa min qowli ibni cumar miya oo mudraj lagu magacaabo xadiidkii markaan gadaa laga geli miya mase waxa weeyaan min tamaami kalaami rasuuli illaahi oo waxa weeyaan eh, xadiid weeyaan laakiin mahmaa yakun min amrin waxaa lagu ijmaacsan yahay mar haddiiba dagaalki gacan u gaaro in ninkii si u suuro gasho uu ku dukanayo ee salaadna aan dib loo dhigaynin aan la dhehaynin markaan sujuud iyo rukuuca lagaa rabaan aan la dhehaynin taasaa laisku waafaqsan yahay marka wuxuu ihi qaala musanifku wuxuu ihi fadallat sunatu rasuulillaahi waxay tusisay calaa maa wasaftu waxaan kuu soo sheegay oo min ana alqiblata qiblada loo jeesto fi lmaktuubati salaada oo faradka ah calaa fardihaa sidaasay dad ku tahay abadan weligeedba salaada hadday tahay la dukanaa salaad farad ah ina qiblada loo jeesto weligeedba saasay ay waajib ku tahay ilaa fi lmawdici makaankii mooye aladii mowdicoo laa yumkinu fiihi salaatu in loo dukada ay suuragal ahayn ilayha ila alqiblati qiblada in loo dukada ayna suuragal ahayn oo marka cabsida lagu jiro a ah keli ah yaa bannaan in qiblada laga tago laakiin inta kale in qiblada loo dukado salaada haddayba fara tahay wax khilaaf kama jooga buu leeyahay wadalika marka qiblada laga tegaya waa goorma cinda almusaayafati markii les markii seefta laysku garaacayo musaayafa yani mudaarabatu bisuyuuf marka seefta laysla galo ama qoriga laysla gamo ama madaaficda laysla galo waxa weeyaan markaas waa markii ay banaan tahay inaad qiblada iyo qibladii inaad ka jeesatid ay ku banaan tahay iyo walharabi markii la cararay haddii cadowgii laa qadar allahu muslimiinta la jibiyo ee muslimiinta markaan dib ugorid ama amaba ayba jabaan ayagoo ayagoo iska ordaya bay salaad sii dukanayaan ee dhihi mayna hadda waaban ordaynaaye markaan meesha aan ku fakanna aan tagna aan dukanaynaa ma jirto liannahu waxaa lagu leeyahay adiga maa naftaad damaanaadi karo horta inaad waktigaas gaaraysa hadda haddaad dhimatid waktigoo lagugu leeyahay soo ma noqonaysid in taariku salaad ah markaas alwaajibu laa yushqilu waajiba aniga jihaad baan ku jiraa markaad leedahay jihaad waa waajib kanna waa waajib waajib waajib oo kaa mashquulin marka almuhim salaada meelay ku haraysa malaha taasaa loo jeeda ayb iyo wma kaana fi lmacna aladi laa yumkinu fihi salaatu ilayha iyo wamaa in laga tagaa banaan qibladii kaana ahaaday fi lmacna aladi fi lmacnaa midaas lamid ah aladi macnahoo laa yumkinu fihi salaatu salaad in loos ayna suuragal ahayn laa yumkin ayna suuragal ahayn fihi fi dalika almacnaa asalaatu ayna suuragal ahayn ilayha ila alqibla maalan waxaa lagu miaaliyaa dab hadduu kaco oo dabkii markaan uu dabada kaaga jiro adigana aad ka cararaysa waktigana uu sidaa taagan yahay ayadina qibladii waa lagaa cafinaa salaadii duka adoo sii ordaysa ayay biyaa kugu soo fakaday daarad waa weyn aa kugu yimid adiga waad ordaysaa biyaa ku daba yaallo adiga waad sii dukanaysaa qibladii haddaad rabta ka jeeso waxay la macno tahay buu ku leeyahay dagaalkii bay la macno tahay wamaa kaana fi lmacna wixii lahal ah wixii aan soo sheegnay aladii macnahoo laa yumkinu ay suuragal ahayn fiihi fii dalika almacnaa asalaatu ilayha qiblada in loo dukada ay suuragal ahayn na waa looga qiyaas qaatay xadiid saxiix buu ku soo aroorine laakiin isku macno waaye oo waa maxay salaadii in la dukado la dhihi maayo dabkan isudaaga intaad ka gudutay aad ka gubatid iska rukuuc iska sujuud lagu dhihi maayo oo dagaalka bay lamid tahay baa la yidhi marka wuxuu leeyahay wahabatat الsunnatu sunadii waxay ku sugnaatay fi hada anlaa tutraka salaatu salaad in laga tegin fii waqtihaa in looga tegi karayn kayfa maa amkanat اlmusalli sida ninka dukanay suuragal ay u noqoto waa tii fiqiga noogu sheegi jiray sidii un weeyaan hadirtaan maadaama caqlu اlinsaani wa mawjuuda laa yajuuzu tarku salaat baa layidhi nabiga fain lam tastaطic صli qaa'ima fain lam tastaطic faqaacida fain lam tastaطic facalىa janbin fain lam tastaطic famustalqiyan waxa weeyaan darajaadkaasaa lasii soconaya ilaa ay ka gaareen qofkii qofkii inuu indhaha ama qalbiga ka dukado ay fuqahadii sheegeen marka musanifku wuxuu ku yidhi salaad marnaba waktigeeda lagama tegi karo marka maxaad garatay markaan maanta maraa'iga nijaasa iyo xoogaa madaxa i xanuunaya iyo beer dhowr baan ku jira iyo waxaan ku yidhaahdaa bakhaar baan tuuga ka ilaashanay iyo wixii dhama isku soo dardar kullu haada waxaa weeyaan laysa cudran maqbuulan cinda allahi tacaala bal danti hadday keentay shaygan dunyawiga iyo ukhrawiga hadafka lagu abuuray oo cibaadadii ayaa laga hormarinaya laakiin shariicada waxaa ka mid eh min yusrihaa wax wax lagaa dayaca malaha haddaad si kasta keeni waysid sida aad tahay baad ku dukanaysaa laakiin waxaa lagu yidhi wahabatat الsunaةu fiiha anlaa tutraka salaatu salaad inaan la dhaafinin fii waqtihaa maa amkanat say u suuro gasha salaadaas almusaliya ninkii dukanay wakayfa maa amkana اmusalina waa la dhihi karaa ninkii musaligaas si u suuro gasho ayb marka taas waxa weeyaan waxaan qaadanay salaada ahamiyadeeda iyo makaanada min shariicati اllahi waajib ayada lamid ah oo looga tegayo oon laga tegi karin shareecada oo kale ma jirto wixiiba caqiido oo qalbigaas ku jiro mooye oo waxa dee aanba intii baqaadi jooga ay joogayaan oonba aan la suuraysa karin mooye waxba la qabanayo salaadaba ka qiimo badan ma jirto ayib musanifku wuxuu radana fi الzakaati qaala allahu tacaala waaqiimu الصalaata waaatu الzakaata waxaa aada u badan dadka qudaamada ah markii hadda fiiri aqiimu salaata wa aqiimu salaata weeyaan waaw bay wadataa marka waawdaas oo kale waxaad ku arkaysaa dadka qudaamada way ka tegayaan waawda sideedaba waxaa loogu daray macnaha meesha inay cadfun ama calaa maa qablahaa inay ahaato oy habboon tahay in la sheego oo ilan waaba xaraf min kelima in la sheegaa fiicnay laakiin maca dalika kaiir min alqudaama markay aayad ay soo deliisho rabaan waxaa laga yaabaa fa'di ama waawdi inay iska ridaan hadda meelo badan baa saa nagu soo wada dhaaftay marka qofka markuu akrinayo inuu waawdu sheego oo yidha aqiimu salaata ay waaqiimu salaata waatu zakaata saas in la yidhaaho wa tacaala ilaahi wuxuu yihi wlmuqiimiina asalaata wlmu'tuuna azakaata wlmuqiimiina asalaata waamdaxu waxaan ammaanayaa almuqiimiina الصalaata marka wlmu'tuuna الzakaata iyo kuwa zakada gudanayo aayadda laakin الraasikuuna fi اlcilmi minhum way soo dheereen marka wlmu'tuuna الzakaata waxay ku cadfan tahay macطuufaad kaloo marfuuce dhib maba lah laakiin waxaa soo dhex gashay wlmuqiimiina asalaat oo mansuub ah marka qur-aanka maadaama aan ognahay inuu ilaahay subxaanaه watacaala soo dejiyey khata uusan ku jirin marka icraab asiga uu munaasib ah loo qadara wاlmu'tuuna zakaata kuwii horaa lagu cadfaya wاlmuqiimiina salaatana waa laga goynayaa oo waxaa leeyahay waamdaxu lmuqiimiina salaata loo soo qadaraya oo marka waxaa icraabta looga bedelay liahmiyati salaad baa laleeyahay ma aha sidii bacd ay leeyihiin caaisha aayaddaa markay akrisaa waxay tidhi ina fi lqur'aani laxnan tuqiimuhu alcarab qur'aanka waxaa ku sugan laxni oo icraab khati toosid waxaa la yidhaha khata aada u foolxun oo caaisha mana haboona inay tira hadalkaas laakiin wax ka sugan ma aha xadiid saxiix ma aha oo haabita ma ah marka ha ku kadsoomin nin dhihi kara malaha qur'aanka fiihi laxni nin bani aadan oo muslim ah nin dhihi kara ma laakiin xadiidkaas haddaisku soo maro xadiid jira ma ah ayb وqاaلa تaعaaلى فwayl للمصليiن الذيina hm عan صلاaتiهiم sاahوun الذيina hm يurاءuuna ويمنacuuna الmاacuun fawayl halaag yaa lilmuصaliina u sugnaaday aladiina musaliinta hum ayagaba can salaatihim salaadooda saahuuna iska ilowsan yaعni in sallow sallow wahm kusaala laa yuqiimuuna lahaa wasna wain tarakuuha laa yakaafuuna ciqaaban saahuunta macnaheedii saas wa hadday dukadaanna wax macno le ay dukanayni haddii ay ay ay ka tagaanna dadaal usii raaci maayaan aladiina kuwaasum aygaba yuraa'uuna istustusinayo salaadaan fulaan ha ku arko ay u dukanayaan aayaddan haddirtaan waxaa weeyaan waa aayad maki ah oo munaafiqnimada waagi ma bilaabanin laakiin ishaara ilaa ana